إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين ورب البرية أجمعين وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبة أجمعين عبد الله ورسوله أما بعد اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك نرجع اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك النشور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله allah subxaanahu wa tacaala mahadii waxaan maanta amaba galabta ku jirnaa bisha ramadaan ee barakaysnayd xalqadii shanaad ee xalaqaadka nafaxaat ramadaan ayaan insha allahu tabaaraka wa tacala halkaan ka gelaynaa sidaad ogsoon tihiin bisha ramadaan rabbigan subxaanahu wa tacaala waa nicmo uu bixiyey fadli uu bixiyey deeq uu bixiyey addoomihiisa qeyb ka midna uu gaarsiiyey qeybo badan oo ka mid ahna ayna gaarin alxamdu lilah huma alxamdu lilah nafaxaad badan iyo khayraad badan iyo ajar badan iyo karaamo badan ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala gudaha bisha ramadaan dhigay ramadaanka marka nafaxaadkaas u dhigay waxaa kamid a ah alqur-aan alkariim sideedaba bishaan ramadaan haddii magaceeda lasoo qaado oo ramadaan la yidhaahdo waxaa ku lifaaqan alqur-aan bisha ramadaan haddii la sheego oo in la cibaadaysta ay noqoto qur-aanka ayaa gundhig waa cibaadadeeda bishaan ramadaan haddii la yidhahdo laga sheekeeyo soo degitaanka qur-aanka ayaa laga hadli bishaan eh, ramadaan haddii la sheego jibriil jibriil iyo nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam nabi maxamed ah khayru khalqi iyo muuminiintii camalka u badan ay qabtaan waa alqur-aan alkariim qur-aankan kariimka ah aqrintiisa barashadiisa ku dhaqankiisa ku tukashadiisa alla kubarigiisa ayay qabtaan qur aankaasan insha allahu tabaaraka wa tacaala xalqadan maanta nafaxaat ramadaan waxaan ka dhigi doonaa alqur alqur'aanu wa ramadaan amaba ramadaan waalqur-aan qur-aanka kariimka iyo ramadaanka cilaaqada ka dhexaysa ayaan ka hadli doonaa biidni ilbaari tabaaraka wa tacaala iyo qofka ilaahay uu gaarsii bisha ramadaan qur-aan meesha inuu ka gaara la rabo ayaan tilmaami doonaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala habeen ay ku beegan tahay taariikhda toban iyo todobada bisha ramadaan nabigeenana calayhi salaatu wasalaam afartan sana ay u idlaatay ayaa rabbigee subxaanahu wa tacaala wuxuu idmay nuurkan oo qur-aanka ah nuuran mubiinan weeyaane inuu soo dego jibriil calayhi salaam kamaa cinda albukhaari min xadiidi caaisha radia allahu tacala canhu ardaaha ayaa soo degi nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo qaala xiraa ku jira oo halkaa ku cibaadaysani oo dhaqanna ka dhigtay xilliyadii dambe oo dhan ayuu u imaanayaa markaasuu kadibna wuxuu leeyahay iqra war wax akri markaasa jawaabta nabigan waxay noqonaysaa sala allahu calayhi waali wasalam ile nin wax aqriya ma ahan nin wax qorana ma ahan markaasa wuxuu leeyahay ma ana biqaariin mid wax aqriya ma ahi oo aniga nin wax aqrin kara ama aqrin yaqaana ama wax ari ari la baray ma ahi markaasa wuxuu le nabigeena sala allahu alayhi wali wasalam malagii wii qabtay wii camajuujiyey aawey marjiyey khatar ayuu gaarsiiyey ilaa dhib weyn uu igaaro gaaro ay sii deeyey markuu gacanta iga qaado sii deeyey ayaa wuxuu leeyay mar labaad iqra jawaabtu waxay noqonaysaa maana biqari wax la akriyo ma aqaano mana akrin karo waxaad i bartay oo akri adleedayna ma jiraan sidaa weeyaan kadibna fa akhadanii faqadanii thaaniya mar labaad ayuu qabtay markaasuu camajuujiyey dhibaateeyey ilaa xaalad adag ay gaarta markii labaad mar saddexaadku uu sii deeyey mar labaadkii markaas mar saddexaadku wuxuu leeyay iqra akri markii u dambeysay ayaa xaalad waxay noqonaysaa in rabbigeen subxaanahu wa tacaala aayaddii u horeysay iyo suuraddii u horeysay oo muxuu ahaa diintan nabi maxamed ama qur-aanka nabi maxamed lagu soo dejiyay calayhi salaatu wasalaam u horreeyey in nabigeenna habeen ay toban iyo todoba tahay e, muxuu ahaa bisha ramadaan nabigeenna afartan jir u yahay in nabigeen lagu soo dejiyay sala allahu alayhi wali slam waa suurat alcarab bilowgeeda ama suuradda iqra loo yaqaana bilowgeeda markaasaa wuxuu ku ku dul akriyay iqra bsmi rabika اladii khalq khalq اlinsana min calq iqra wrabuka lakram aladi calama bilqalm calama linsana ma lam yaclam aayaadkaas qayimaadka ah oo qiimaha badan ayaa nabiga lagu dul akhriyay sala allahu alayhi waali wasalam bisha ramadaan marka xilligeeda iyo ramadaanka iyo qur-aanka cafwan ma kala maarmaan nabigeena dhegtiisa qur-aan ay maqasho marka u horeysay ramadaan gudaheeda ay ahayd waxay maqashana waxaa u horeeyey sal allahu alayhi waali wasalam iqra bismi rabbika aladi khalaq lidalika ummadda nabi maxamed sala allahu alayhi waali wasalam waxaa la yihahdaa ummat iqra ummadda akri ayaa la yihahdaa inay mxu sidoo kale callama bilqalam ummat lqalam in waxa weeyaan qalamka inay wax akriyaan inay wax qoraan aayaddan qur-aanka iyo suuradan bilowgeeda ayaa culimada ay kala kaga soo baxaan in arrintayda laga maarmaynin xadiidkaas iyo arrintaa markay dhacday kadib ayaa kadibna ayaamihii ku xigtay ama ayaamihii ayagaha waxaa fur marka xiriirkii ka dhexay dhulka oo nabi maxamed uu mathala sala allahu alayh wali wasalam iyo xiriirka samada ka dhexeeyey uu jibriil uu ka ah adeegay markaasaa waxa waxay ilaahay nuur iftiin wa ashraqat ilardu binuuri binuuri rabbiha markaasaa iftiin iyo barwaaqo ayaa dhacday jaahiligii iyo mugdiyadii adduunka camimaayey oo xaalada khatarta lagu jiray ayaa marka faydmay xaalad marka waxaa dhacday aada aan inaba caadi ahayn soo degitaankaas marka munajamka amaba qur-aanka qeyb qeyb loo soo dejinayay waa qeybta labaad dejinta oo qur-aanka lasoo dejiyay waxaa ka horeeyey qur oo kaamil ah in rabbigan tabaaraka wa tacaala bisha ramadaan khaasatan habeenka leylatlqadarka inuu kasoo dejiyo min alawxi lmaxfuud ila samaai dunya in lawxul maxfuudka laga soo dejiyey oo samaa dunya isagoo duduuban la keenay ayaa ka horeysay lidalika rabbigan subxaanahu wa tacaala arrinka isagoo cabiri ama cabayni wuxuu leeyahay inaa anzalnaahu fi laylati lqadri wama adraaka ma leylat lqadri laylatu lqadri khayru min alfi shahr annaga rabulcizaa ayaa soo dejinay qur-aankan damiirka qur-aanka unoqonay u noqonayay laylat lqadrka ayaa soo dejinay laylatulqadar marka insha allah tabaaraka watacala wixii kusoo arooray iyo xaalaadkeeda markii xilligeeda la gaaro ayaan ka hadli doonaa biidni ilbaari tabaaraka watacala suurad kale suurat dukhaan bilowgeeda rabbiga wuxuu lehy subxana watacaala xaamiim walkitaab lmubiin ina anzalnahu fi leylati mubaaraka ina kuna mundiriin annaga rabulciza ayuu qur-aanka soo dejinay habeen barakaysan annaga ayaa waxa weeyaan kuwa qur-aanka soo dejiye ah annaga ayaa waxaan nahay kuwa dadka u diga saas ayuu rabbigeen leh subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka marka in la soo dejiyey waxyaabaha aadka usii cadayna waxaa kamid mid ah ilantii hore leyle ayaa la sheegay habeen waa habeenkee waa habeenka maxaa leylatul qadarka laakiin waxaa ku cad in bisha ramadaan aayadda soo socota insha allah tabaaraka wa tacala ayaa ku cad in qur-aanka kariimka bisha ramadaan lasoo dejiyey rabbiga wuxuu leh subxaana wa tacaala shahru ramadaan aladi unzila fiihi lqur'aan hudan linnaasi wabayinaat min alhuda walfurqaan bisha ramadaan waa bisha qur-aanka lasoo dejiyey hanuun ayaa ku sugan iyo cadeenyaala oo hanuunka ka mid ah iyo furqaan xaq iyo baatilka in la kala saaro ayaa rabbigeen subxaana wa tacaala uu cadayni marka bisha ramadaan iyo qur-aanka marka wax ka dhexeeya waad garan kartaan kalama maarmaan ramadaan haddii la sheego waa in qur-aan la sheego qur-aan haddii la sheegana waa in bisha ramadaan la sheego weeyaan xilligaa laga bilaabo ayaa waxa weeyaan eh, ramadaan wuxuu noqday marka shahru lqur-aan lidalika jibriil calayhi salaatu wasalaam ayaa marka arrinta ayadaa noo sii bidhaamini oo noo cadayni aada buu u cadaynaya maxaa yeelay sanad kasta bisha ramadaan ayuu nabigeenna u imaadi jiray calayhi salaatu wasalaam kama cinda albukhaari min xadiidi um, ummina caaisha radi allahu ta ardaha waxay leedahay ana jibriila calayhi salaam kaana yucaariduhu lqur'aan kula sanati mara jibriil calayhi salaam wuxuu ahaa mid nabigeena calayhi salaatu salaam qur-aanka usoo bandhiga amaba luqadeenna kula subciyo sanad kasta bisha ramadaan hal jeer ayuu samayn jiray laakiin sanadka nabigu geeriyoonaya calayhi salaatu wasalaam laba jeer ayuu nabigeena qur-aanka usoo bandhigay oo qur-aanka uu ka hubiyey sala allahu calayhi wa alihi wa saxbihi wasalam ikhwani lkiraam ayuha alsaa'imuun ayuha alqaa'imuun ayuha alakhyaar qur-aanka akrinta la akriyo oo qur-aanka ilaahay subxaana watacaala la maro camal alla agtii kaga weyn ma jiro khaasatan bishaan qur-aanka maxaa yeelay acmaasha iyo ujuurta bishaan iyo martabooyinkiiba sanadka muxuu ahaa bishaan waa la weynayaa qur-aanka akhrintiisa oo la badiyo iyo xifdigiisa oo lagu dadaalo iyo la tartiiliyo in lagu tadaburo waxay ka mid tahay asbaabta qofka ah uu shafaacada nabigeena ku hela sala allahu calayhi waalihi wasalam amaba qur-aanka laftarkiisa uu u shafeeci doona imaam muslim ayaa saxiixikiis kusoo saaray ina nabigeena u yihi calayhi salaatu wasalaam iqra'u lqur'aan war qur-aanka akhriya fa inahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabihi qur-aanka akriyo maxaa yeelay qur-aanka dadka akhriyo oo ku dadaalo isagoo u ergeyni ayuu imaanaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam axaadiis kale iyo nusuus kale oo cadcad wuxuu ku caddaynayaa qur-aanka maalinta qiyaama inuu imaan doona suurat albaqara iyo suurat alicraam ay hor socdaan inuu imaan doono oo kadibna ciddii akrin jirtay baran jirtay xifdin jirtay ku dadaali jirtay ku dhaqmi jirtay inuu shafeeci yuqaalu lisaaxibi alqur'aan iqra warqa waratil kama kunta turatilu fi dunya faina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha aw kama qaala sala allahu alayhi waali wasalam qofka saaxiibulqur-aanka marka jannada alla la geliya rabbiga jannada hana siiyo dhamaanteene waxaa loo lagu dhihi iqra or qur-aanka ilaahay ahri qur-aankii aad xifdsaneed ahri qur-aanki aad ahrin jirta ahri qur-aanka aad ku dhaqmi jirta ku dhaq muxuuha ahri iqra warqa mar darajaadkan jannadana kor oo fuul ayaa dhihi faina manzilataka booskaada aad ka degi doonto jannada iyo meesha ilaahay jannada kaasina cinda aakhiri aayatin taqra'uha aayad meesha u dambaysa aayadda u dambaysa meesha aada ku dhamaysa halkaas iyo mansiladaadi booskaada noqon doonaa marka maalinta qiyaama walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiilan waa la kala darajo sareeya dad baa jannada dhulkeeda hoose jooga dad baa dhexdhexaadkeeda jooga dad baa muxuu ahaa alfirdows acla min aljanna maca anabiyiina wasidiiqiina washuhadaa wasaalixiina xasuna aleyka rafiiqan halkaas ay qaar joogi doonaan ilaahay subxaana watacaala kuwaas hanugu daro annaga iyo waalidkeenna iyo macalimiinteenna iyo cid kasta oo xaq nugula iyo muminiinta intooda mxuu ah saalixiinta oo dhan ilahay subxaana watacaala muslimiinta intooda saalixiinta iyo muslimiinta guud ahaanba rabbigan subxaana watacala martabadaas qiimaha badan hana gaarsiiyo qur-aanka kariimka aqrintiisa ajir caadi ma ahan horey waxaan usoo sheegnay in nabigeena uu yihi calayhi salaatu wasalaam isagoo rabbigan ka warinaa subxaana wa tacaala camal ibni aadan uu sameeyo dhammaantii isaga ayaa iskala soomka intaanan ka ahayn soomka aniga ayaa iskala wa ana ajzi bihi aniga ayaa abaalkiisa bixiyo yadacu tacaamahu wa shahwatahu min ajli waa ti u nabigeena uu rabbigan ka wariyay subxaanahu wa tacaala halkaana bal eega marka qur-aanka kariimka ah xaraf kastood akriso xasanad bes laguma siinay bal toban jeer ayaa lagu siini nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam tirmidi uu soo saaray oona saxiixa ayaa nabigan wuxuu ley sala allahu alayh waali wasalam man qara'a xarfan min kitaab illah falahu bihi xasana walxasanatu bicashri amhaaliha laa aqul alif lam mim xarf walakin alifun xarf walaamun xarf wa mimun xarfun ayuu nabig leh sala allahu alayhi waalihi wasalam allahu akbar ma aktaraha min nicma wma aktaraha min fadl wma aktarahu min ajr wma acdamaha min manzila xaqiiqatan qofka markuu xadiidkan nabigeena calayhi salatu wasalaam ka dhagaysto nabi maxamed baa kuu warramay la soco xadiidkan maanta aad maqlaysid waa kii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam carabkiis ka soo baxay annagan uu nagu boorinayay in kitaabka allah ku dhaqanno inaan kitaabka alla akrino inaan kitaabka alla barano inaan kitaabka alla ku tadaburno qiradii marka faaida laga hela bal arka nabigeena wuxuu ley sala allahu alayh wasalam qofkii hal xaraf oo kitaabka ilaahay subxana wa taala qur-aanka kariimka ah akriyo halkaas xaraf wuxuu ku leeyahay ku helayaa xasana wanaag ayuu ku helayaa halka xasanana toban jibaar iyo toban laablaab ayuu rabbi subxana wa tacala u laablaabayaa saasuu nabigeen leh sala allahu alay wasalam marka markaad tirahda alif laamim miiqaa xaraf weeyaan waa noo imaan doontaa laa aquul nabigu wuxuu yiri sal slam ma dhahay alif laamim xarf alif laamim hal xarf ma dhahay walakin alifun xarf walaamun xarf wa miimun xarf saasuu nabig leh sal allahu alay wasalam alifki waa xaraf laamki waa xaraf miimki waa xaraf xaraf kasta marka waxaad ka helaysaa toban darajo ma arkaysaan marka alif laam miim markaad tidhaahdid soddon xasana oo min rabbina alraxmaan alraxiim alcafuw algafuur alkariim almanaan soddon soddon darajo iyo soddon xasana ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala xaggiisaad ka helaysaa bal nicmada walaalayaal eega qofkii maanta suurat lbaqara dhameeyo oo xaraf xaraf loogu xisaabiyo ama ali cimraan dhameeyo oo xaraf xaraf loogu xisaabiyo amaba jus dhameeyo oo xaraf xaraf loogu xisaabiyo oo waxa weeyaan amaba toban jus dhameeyo oo xaraf xaraf loogu xisaabiyo wahaakada ajarkiisa muxuu gaaraya ikhwaani kiraam wallahi uma billahi umat allah waa nicmo aad weyn oo ilaahay subxaana watacaala uusan siinaynin ilaa man axaba waman shaa min cibaadihi addoomihiisa kanuu jecel yahay iyo cid uu muxuu ahaa la jeclaada wanaag iyo cid u karaameeyey ayuu rabbiga waafajiyaa in qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala tilaawadiisa iyo akrintiisa in la waafajiyo weliba uu dhadhansado qur-aanka marka la akrina qofka inuu iskaga muxuuaha akrin basa marartu la adri inuu ka dhiga ma ahan qur-aanka kariimka wuxuu bahan yahy tadabbur qur-anka wuxuu bahan yahy muxuu ahaa tacaqul qur-anka wuxuu bahan yahy tafakur qofka markuu qur-aanka akrina qur-aanka aduu kula hadlaya yaa ayuha aladiina aamanuu haddii aada maqasho dhegtaada waa inaad raaraciso ood qalbigaada raaraciso ood waxa weeyaan xibnahaada dhan ay diyaar garoobaan ama khayr baa lagu fari ama shar baa lagaaga digi oo lagaa reebi khayrun tu'mar aw min sharin tunha shar lagaa reebiyo iska ilaali addoonka allow alle inabi qofka rumeeyow war waxaan waa xaaraan waxaan lama ogola waxaan waxaan loo baahnayn oo wax dambi lagu geli oo waxnaad lagu geli oo wax cuquubaaba lagu mudan ayaa lagu dhihi amaba waxaa lagu dhihi war wanaaggaan sameey oo khayrkan la imaw oo muxuu ahaa eh, eh, samaantan samay wanaagaas iyo khayrka daraja aad ku helaysaa marka qur-aanka kariimka marka qalbiga in lagala socdo oy noqonin carabka besa wax laga akriyo oo qalbiga aana jirin arrinta ayada waxaa wey aada in looga taxadiro waa lagama maarmaan marka tadaburkaas qur-aanka kariimka ah ayado badan ayaa ka hadlaysa aayado badan aa ka hadlayaan nin baa wuxuu sheegay inuu qur-aanka deg deg u dhameeyey markaasaa wuxuu yidhi hadanka hadda shicr ma sida gabayga loo dareeriyo kale oon macaanidiisa la eegin oo kalead qur-aanka u akrinaysaan sidaasuu yidhi weeyaan marka waxaan kala jeedaa qur-aanka kariimka rabbiga wuxuu le subxana wa tacaala liyadabbaruu aayaatihi aayaadkiisa inay ku tadaburaan qur-aanka ilahay in lagu tadaburo oo macaanidiisa la fahmo oo macaanidiisa lala socdo waa lagama maarmaan ikhwani ilkiraam qofka muminka ahna hadduu macaanida qur-aanka kariimka la socdo futuuxaad aan inaba caadihayn iyo waxaan inaba caadihayn oo macaania ayuu qur-aanka qofka ka faa-iideeyaa in lagu dadaalo sufyaan athawri caleyh raxmat ullah isagoo ku boorina dadka bisha ramadaan gudaheeda in qur-aanka aada loo aqriyo ayaa wuxuu leeyahay inamaa huwa icaamu acaam ya wa qira'at lqur'aan sideedaba bisha ramadaan acmaasha ugu qiimaha badan oo qofka muuminka laga rabo waa inuu dadka quudiyo oo cidda baahan cidda gooman cidda ogoonta cidda fuqarada cidda masaakiinta cidda dhacan cidda qaxootiga cidda istaalada ku jirta wahaakadaa dadkaas inuu quudiyo ood mudcim noqdo wayutcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiinan wayatiima waasiiran insha allah waa noo imaan doontaa xalqad ku saabsan nafaxaadka ka mid ah oo icaam ku saabsan iyo wa qira'ati lqur'aan iyo qur-aanka ilahi in la akriyo qur-aanka ilahay akrintiisa nasiibkayga iyo kaagabal o akhilkariim walwaqti lkariima aan fiirino maanta waxaan joognaa maalintii amaba galabtii waxaan joognaa afraad ilan bishii talaada iyo arbaca iyo khamiis iyo jimca galabta waa galab jimcaad haddii marka la joogo jimca oo bisha ramadaan aan afar maalmood ay aan soo dhamaysanay oon gabaan iska soo marinay qur-aanka ilaahay meeqaad akrisay meeqaan akriyey mahal jus baad akrisay ma laba jusaad akrisay ma saddexaad akrisay ma afaraad akrisay waa inta ugu yara qofka bini aadanka ah iyo qofka muuminka ah laga dhagaysan karo bisha ramadaan inuu akhriyo mise horaad u dhaqaaqday oo labiy toban ayaad akrisay oo min saddex ayaad akrinaysay mise labaatan juz ayaad akrisay oo min shan ayaad akrinaysay mise mar baad dhamaysay oo markii labaad ayaad waxaa weyaan toban juz akrisay oo maalintu toban juz aad akrinaysay bal adi isxisaabi la kala tag oodna maahay soomaalida kuma maahan maahmaanta soomaaliyeed waxaa weeyaan la kala teg orodna ma ahan adigii maanta indhaha qabay oo dhagaha qabay oo caafimaadka qabay oo risiqa haystay oo da-da yaraa ama da-da weynaa maantana juz qur-aanna akhriyey ama aanba akhrinin iyo qofka kula midka aha oo kula indhaha aha oo kula dhagaha aha oo kula caafimaadka aha oo kula waktiga aha ya oo kula da-da aha markuu maanta akhriyay toban juz oo qur-aanka kariimka ah oo toban juz mid walba hal xaraf laga sii toban xasana bal isgaari meel baad joogi soo qof maqbuulna oo waxa weeyaan kadsoon oo la go-ay oo laga tagay ma noqonaysa ama ma noqonay akhi lkariim alwaqt alkariima qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u joosana akrintiisa aan ka shaqayno oo noqono dad macaanidiisa akrintiisa raaciyan aan noqono qur-aanka kariimka ah waa sabab asbaabta ugu muhiimsan ziyaadada imaamka iimaanka liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim iimaanka wuxuu bahay in la ziyaadiyo iimaanka in la kordhiyo iimaanka in la qahriyo iimaanka in la cusboonaysiyo sida birta ay muxua u mirirto oy u daxalaysato ayaa muxuua ah qofka muminka qalbigiisana u daxalaysana waxyaabaa marka lagu iftiimiyo lagu nuuriyo daxasha looga qaado iyo muxuu ahaa mirirka looga qaado qalbiga iyo iimaanka waxaa ugu muhiimsan alqur alqur'aan alkariim kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala lidalika bisha ramadaan waa fursad arrinta ayada qofka oo aada ugu dadaalo waqtigiisa uu kaga faa akrinta aayaadkiisa macaanidada fahamkeeda tadaburka iyo wax alle wixii kusoo arora qur-aanka kariimka awaamira in lala imaado wax lagana fogaada waxal wuxuu qur-aanka kaa reebay qur-aanka kariimkaa qofkii ilaahay subxaana wa tacala u waafajiyo bishaan ramadaanna ku darsado nicmo weyn buu la kulmi waad garanaysaan maalinta qiyaamo yowma yafiru lmaru min akhiih wa ummi wa abiih wa saaxibatii wa baniih likulli mri'in minhum yowma idin sha'nu yugniih maalinta la kala carari wayaan aabihii ayaa carari oo hooyadii ayaa carari oo wiilka ayaa carari oo gabadhii ayaa carari oo ninka ayaa carari oo xaaskii ayaa carari qof walba iyo ka cararayaa ma bahal buu ka cararaya waxbuu maya qofkii qofka ugu dhawaa yowma yafir min akhiihi walaalkiisu ka caraya wa ummihi hooyadiisu ka caraya wa abiihi wa saaxibatihi iyo xaaskiis wa baniihi caruurtiisu ka caraya qofkii waa intii ugu dhaweyn oo cid kaga dhawaa inay jirin likulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yugni maalinta ayada nin walba shani baa deeqi maalinta xaalada ay noocaa tahay oo culayska intaa leeg uu jira ayaa qur-aanka kariimka u shafeecaya ramadaan hadduu la jiri kaba sii daran alqur'aanu wa ramadaan yashfacaan allahu akbar maalintaas xaaradeeda ikhwan kiraam qoraxda waxaa lasoo gaarsiinaya qadra miil ya qofka maalinta wuxuu jeclaanayaa wuxuu tamaninayaa wuxuu quudaraynayaa in adduunkii oo dhan naftiis uu ku furto inuu dadka dhan iyo makhluuq oo dhan la wada cadibo oo la cadaabo isagana la badbaadiyay ayuu muxuu ahaa tamaninayaa laakiin wax dhaca ma ah maalinta ayada qoraxda waxaa lasoo gaarsiinaya qadra miil dadka way dhididayaan dhididka isaga ahaa dhulka ayuu geli kadibna wuu soo bixi dad wuxuu qabanaya hanqawyada dad jilmo u qabanaya dad maraxirka u qabanaya dad tarbootaynka halkaas halkaas uu qabanaya dad yuljimuhum alcarab aljaman dad markaasu afka halkaas xakamaha meesha laga geliya faraska ayuu u gaarayaan xaaladaas noocaas oo waxa weeyaan la qaawanya booriye qablaya la aan la yahay yani cid cid haba yaraatee muxuuha xataa eegaysa ayna jirin hawlka iyo xaalada jirta maalinta ayada ayaa waxa weeyaan erge uu qur-aanka noqonaya qofka ku dadaalo nabigeena caleyhi salaatu wasalaam xadiid alimaam buhaari uu kusoo saaray saxiixiisa uuna wariyey cabdullahi bin cumar khadaab radi allahu taala anhuma nabigeena wuxuu leh alayhi salaatu wasalaam alsiyaamu wlqur'an yashfacaani lilcabdi ywma alqiyama yaqulu siyaamu ay rab manactuhu acaam wshahawaat bnahaar fashaficnii fiih wayaqulu qur'an manactuhu nawma bاleyl fashaficnii fiih qaal fayushafacaan saasuu nabigeenle sala allahu alayhi waali wasalam allahu akbar allah fursada weynin badana maanta arrintaan haysana weynin badana sida dhabta ramadaankii ergeynayay waan ku jirnaa bifadli min rabbina tabaaraka wa tacala ilahay baa na soo gaarsiiyey qur-aankii shafeecayna waa na soo gaaray nabigana wuxuu le alayhi salaatu wasalaam soonka iyo qur-aanka addoonka ayaa maalinta qiyaama u ergeynayaan oo ilaahayow ha cadibin ilaahayow jannay ilaahu dambigiisa dhaaf ilaahu darajiis saramari ilaahayow wixii aad kasbaday oo xumaan ahaa ka cafi ilaahayow annaga ayaa magankaaga ah ee waxaad yeelaysaa maxaa noo darteen qur-aankii iyo soonkii ayaa sidaa dhihi saasuu nabigeena sal alla ly slam soonku wuxuu dhihi rabbiyo waxaan u diiday cunadii iyo shahwadiisi inuu guta xalaasha ahayd ayaan maalinta u diiday gaajo kasta ha qabato oon kasta ha qabato shahwo kasta ha ku dhacdo oo weliba meel xalaala ku gudan lahaa intiiba ilaahayow anaa u diiday soonka ayaa dhihi ee ilaahayow erge ayaan kaaga ahay inaad u naxariisato erge ayaan kaaga ahay inaad dambigiisa dhaafto erge ayaan kaaga ahay inaad siraadka ku marisa muxuu ahaa si sahlan erge waxaan kaaga ahay inaadan naarin erge waxaan kaaga ahay rabbiyow inaad jannada aad geliso ee ilaahayow iga erge aqbal saas ayuu leeyahay qur-aanka kariimkaana wuxuu leeyahay ilaahayow habeenkii ayaan hurdo u diiday manactuhu nawma fi leyl aw bileyl fashaficnii fiih ilaahayow habeenkii oo dhan qur-aankaada ayuu akrinayaa kalaamkaada ayuu akrinayaa anuu i akrinaayay maadaama dartay hurdada uinoodan uga tagay ilaahayow iga erga aqbal fashaficnii fiih markaasaa nabigeena wuxuu le sala allahu alayhi waali wasalam fayushafacaan qur-aankii ergadi waa laga aqbali soonkiina ergada waa laga aqbali saas ayuu nabigeena sal allahu alayhi wali wasalam ikhwani kiraam walakhawaat alkariimaat nicmadaas aad ku weynaad rabbigan subxana wa tacala siiyey qur-aanka kariimkaa aan barano qur-aanka kariimka aan akrino qur-aanka kariimka aan ku tadaburna qur-aanka kariimka aan dadka barno baritaanka dadka la baro walow hal xaraf ha noqde walow aayad ha noqoto walow suurad ha noqote waxaad ku noqonaysaa khayriyadii nabigeena uu sheegay sala allahu alayh wali wasalam ayuu qofku helaya oo nabigeena alayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiid bukhaari uu soo saaray uuna wariyey amiir almuminiin cuhmaan ibn cafaan radi allahu ta ardah ayaa wuxuu leyahy cuhmaan ibn cafaan nabigeena wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu waxaa idinkugu khayr badan oo idinkugu sharaf badan oo idinkugu ajri badan oo idinkugu darajo sarreeyo qofka qur-aanka ilaahay barta oo dhab u barto kadibna dadka sii bara saasuu nabigeen sala allahu alayhi waali wasalam waxyaabaha waalidiinta sir ahaan in looga sheego ah, u fiican aadka u fiican waxaa ka mid a ah, canugaaga faatixada adiga bar inta aadan macallin ugeyin ka hore faatixada xifdisi maxaa yeelay faatixadaas aada bartay salaad kastood ku tukado iyo akrin u akriyo ajarkeeda aadna qeybtaadaad ka helaysaa wa wax ad weyn wa hanian limucalimi lqur'an alkariim ficlan qofka markuu nabigeen le sal la l slm khayrukum man tacalama alqur'aan wacallamahu waxaydin kugu khayr badan qofka qur-aanka barto dadkana sii baro bal adinka sirtaa fiiriyo iyo arrinta xikmada ku jirta bal eega oo dib u fiiriya macalinka dugsiga qur-aanka kiciyey hal dugsi oo taqriiban konton canug qur-aanka baray kontonkaas canug mid walba wuxuu baray alifkii iyo farti ayuu baray mid kasta wuxuu baray faatixadii ayuu baray mid kasta wuxuu baray qur-aankii oo kaamil ayuu baray kaba soo qaad inta kontonkoodaas mid kasta waa muslim insha allahu tabaaraka wa tacala dhammaantoodna way tukanayaan way tukanayaan bal konton qof oo kiiba maalintii toban iyo todoba jeer faatixa akriyey ku dhufo miiqay noqonaysaa toban iyo todoba faatixa ayaa qofkii muminka ah oo maalintii waajib ahaan u tukanaya oo salaadu ku tukani faradki wayaane toban iyo todobadaas marka waxaad ku dhufataa marka konton qof ku dhufo kontonkaas markaad ku dhufato bishii meeqay tuka meeqay akrinayaan sanadkani meeqay akrinayaan intay nool yihiin meeqay akrinayaan dhammaanteenna ilaahay subxaanahu watacaala qeybtiisu macalinka siinayaa marka markuu nabigeenle calayhi salatu slam khayrukum man tacalama alqur'aan wacallamahu siftaasaa ku aasan intaa waxaa dheeri sii ah mid kasto ayaga kamid a ah, waxaa laga yaabaa inuu mid kale qur-aanka sii baro mid kastana mid kale u qur-aan sii baro waxaa laga yaabaa halka dugsi u kiciyey in qiyaamo isagoo hal milyan oo qof ama laba milyan oo qof ama toban milyan oo qof oo ummadda nabi maxamed sal slam qur-aanka baray ajirkeeda in la siiyo marka qur-aanka kariimka waa noocaas waxa weeyaan waa kalaam ilaahay subxaana wa hortaada yeelo oo gacmaada ku jira ood xilligaad ad akrinaysid ood alle ku baryaysid ood ilaahay ku makaniyey ajir badan aad ka helaysid wanaag badan kala kulmaysid dembigaaga lagu dhaafi darajaada lagu saramarini ku shafeeci sidoo kale aad ku noqonaysa man khayrukum man tacalama alqur'aana wacallamahu aad ku noqonaysid ood ilaahay subxaana wa tacala kugu jeclaani qalbigaada ku qoyi ku hufmi mirirka ugu tegi qur-aankaas kariimka ikhwaan ilkiram alakhawaat ilkariimaat aan ku dadaalno aan aada iyo aada xoog u saarna inaan barano aan aada xoog u saarna inaan ku dhaqano aan xoog u saarna inaan akrino bishaan ramadaanna qof walba mumina niyadiis ha geliyo inuu qur-aanka hal jeer ugu yaraan dhameeyo taas iyada hadal ma lahan qof muumina oo bisha ramadaan ay u gashay oon qur-aanka almar dhamayni qur-aankan yaqaano waa maxruum xaqiiqatan khayr oo dhan waxaa weya qof laga waji inuu noqdaa khatar ugu jira qur-aanka ilahay inaad dhamayso sidoo kale mar laba jeer dhamay oo saddex jeer dhamay oo afar jeer dhamay oo shan jeer dhamay oo todoba jeer dhamay oo sagaal jeer dhamay oo toban jeer dhamay waa awoodi kartaa waana fududa weliba tadabur qur-aanka kariimka waad aragteen saddex juz oo qur-aanka waxaa lagu dhamayn karaa hal sac besa lagu dhamayn kara ikhwan ikram sirtaasna qabsada qofkii aanan aqoonin dadka carabka culus waxaa laga yaabaa saddex juz oo qur-aan ah inay ku dhameeyaan hal saac labaatan iyo afar sac ayaad firaaqa ood khuurini oo iska cuncuni oo iska shaqaysani oo iska saaxani oo danaysani kitaabka ilaahay subxana wa tacaala maalintii ma hal saacad siin weyday kitaabka ilaahay iyo alla subxana wa tacala inaad la hadasho ood kula hadlo ma hal saacad siin weyday kala akhi lkariim walakht lkariima lama siin weynin nafaxaadka qur-aanka nafaxaadka bisha ramadaan waxaa kamid a ugu muhiimsan in qur-aanka ilahi subxana wa tacala ad rafiiq ku noqdo saaxiib ku noqdo maalinta qiyaamana waxaa ilahay ka baryana subxana wa tacaala annaga iyo adinkaba inaad ilahay subxana wa tacala qur-aankiisa kuwa la rafiiqa naga dhigo rabbigeen subxaana wa tacala waxaan ka baryana asmaa husna wa sifaat culaa inuu naga dhigo ahlu lqur'aan hum ahlu llahi wa khaasatuhu kuwa nabigeena u yihi sal l slam ahlu qur-aanka waa ilahay ehelkiisa oo khaaska isaga weliba uu ku yahay ama u ah kuwa la yiri inaad ilahay nagu daro ood ilahay dambigeena dhaafo darajadeena sara mariyo soomka rabbiga subxana wa tacala maadaama una gaarsiiyey nawaafaji inaan soomka dhamaysano rabbi nawaafaji inaan muxuu aha qiyaamu leilka la imaadno rabbi nawaafaji inaan qur-aanka ilaahay khatinno oon khatinno oon khatinno oon khatinno oon khatinno maada aan la koobi karnaa khatinno ilahay u nawaafajiyo aana ku tadaburno xifdino ku dadaalno ilmahayna xufaad ilahay ka dhigo subxaana wa tacaala annagana xufaad ilahay naga dhigo rabbigan subxaana wa tacala kalaamkiisa kuwa ku barakoobay meel sara ka gaaray ku gaaray ilahayna ku gaarsiiyey ummadana muxuu ahaa ugu yeeray baray inay bartaanna sabab ugu noqday uu rabbiga naga dhigo ilahay dambigeena ha dhaafo dembi waalidkeena ha dhaafo muslimiinta ilaahay caafimaad ha siiyo cafi ha siiyo cudurkana ilahay subxana wa taala hanaga kor yeelo intii cudurkan u dhimatay allah naxariisto intii la ildaran ama la xanuunsanna ilahay haka caafiyo inta uu ka badbaado qabtana ilahay subxana wa taala haka ilaaliyo ilaahay subxana wa taala ducadeena ha aqbalo ha aqbalo hada wallahu aclam wsal allah wslam ala cabdi rasul mustafa